assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo afartanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu lilah rab sal llahuma wslam calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala almualifu raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi qowli illahi tacaala wma qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu ywma alqiyaama wsamaawaatu matwiyaat biyamiinih subxaanahu watacaala cama yushrikuun wuxuu baabu yahay wixii kusoo arooray ee ku yimid ilaahay odhah buu yihi subxaanahu watacaala wamaa qadaru llaha ma aynan weyneynin alle xaqa qadrihi weyneyntiisii xaqa ahayd miduu mudnaa mayna weyneynin waalardu dhulkiina jamiican xaal ay idisha uu idil yahay dhulku qabdatuhu qabashadiisuu ahaaday yawma alqiyaamati maalinta qiyaamada wasamaawaatu samaawaatkuna matwiyaatun kuwa la duubi weye biyamiinihi alla midigtiisa lagu duubi subxaanahu nasahnaa oo watacaala korahaye camaa shay ayuu ka nasahay oo ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan aayadda qur-aanka ah wixii kusoo arooray oo axaadiis iyo aahaar ah ayuu baab u yahay ayadu macnaha waxay ka hadlaysaa dadka ilaahay subxaana watacaala meel kaga dhacay ee aan qadarintiisi iyo weyneyntu mudnaa weyneynin qolyahaasay ka hadlaysaa qolyahaasi waxaa soo gelaya gaal gaaladii mushrikiintii nb yani alla subxaana watacaala addoommadiisa qaar kamid a ah wax la wadaagsin jiray oo waxyaalaha ilaahay u goonida wax ka siin jiray maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala iyo adoomadiiso wax la wadaajiyo oo wax laga dhexaysiiyo waa meel kaga dhaca ilaahay subxana watacaala meel lagaga dhacayo waxaa kaloo soo gelaya qolyaha iyaguna ku tilmaamay alla subxaana watacaala inuu caruur leeyahay kuwaas iyaguna waa soo gelayaan maxaa yeele iyaduna waa waa hadal weyn oo meel kaga dhacayo isaguna waxaa lamid a ah ilaahay tilmaamihiisa subxaana watacaala u diiday ama asmaadiisa diiday ama wuxuu mudan yahay u diiday ama wuxuusan mudnayn ku sheegay maa llah xaq qadri qolyahaasaa loola jeeda mayna weyneyn nin ilaahay weyneyntuu mudan yahay dhulka oo idilna dhulka oo idil waxaa laga wadaa buurihiisa iyo geedihiisa iyo caradiisa iyo xoolihiisa iyo wax alla waxa dhul dushiisa ku nool dhulka oo dhanna maalinta qiyaamada ilaahay qabashadiisi ku jira qabdada waxa la yidhahda shayga markaad gacanta ku qabataa la yidhahda samaawaadkuna midigtiisa lagu duubaya midigta alla subxaana watacaala gacantiisa midig ayaa lagu duubaya alla wuxuu ka hufan yahay oo uu ka sarreeyaa waxay la wadaajinahayaan waxyaalahaasu ilahi subxana watacaala ka hufan yahay wamaa qadaru llaha alla ma ina weyneynin nimankii gaalada ahaa xaqa qadrihi weynayntiisa xaqa ah weynaynta dhabtee uu mudan yahay mayna weyneynin waalardu dhulkiina jamiican xaal uu idil yahay qabdatuhu ilaahay qabashadiisuu ahaaday yawma alqiyaamati maalinta qiyaamada gacantiisu ku jiraa wey waasamaawaatu samooyinkiina matwiyaatun kuwa la duubayo wey biyamiinihi alla midigtiisaa lagu duubaya yawma natwi ka katayi sijilli lilkutub yani sida waraaqda loogu duubo wixii ku qornaa ayaa samaawaadka loo duubi maalinta qiyamada macnaha marka duubidaasi waxay ku dhacaysaa ilaahay gacantiisa midig subxaana watacaala ayaa lagu duubaya samaawaadka subxaanahu alla nahzahnaa oo watacaala korahaa camaa shay yushrikuuna ay la wadaajinayaan yuu ilaahay subxaana watacala ka nasahan yahay oo ka ufaya aayadda marka tafsiirinteeda ayaa axaadiis nabiga ka sugan salawatulli waslamu aleyh uu ku fasiray khaasatan yani waalardu jamiican qabdatu yawma alqiyaama wasamaawaatu matwiyaatun biyamiinihi intaas ayuu nabigu sal alay waslam axaadiis ku fasiray axaadiistii baa marka la keenay can ibni mascuudin ibn mascuud waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi jaa waxaa yimid xabrun nin culimo ah oo min alaxbaari culimadii reer yahuudeed ka mid ah xabriga waxaa la yihahdaa waa ninka caalimka ah baxri iyo xabri iyo kuli waa la yihahdaa khaasatan xabriga waxaa si gooniya loo yidhaahdaa caalimka yahuudeed caalimka yahuudiga ee diintii tawreed kitaabkii tawreed aha yaqaanay xabri la odhan jiray marka nin yahuudi oo caalim ayaa yimid ilaa rasuuli lahi sal ly sl nabigu u yimid fa qaala wuxuu yihi yaa muxamadu muxamedow inaa anagu najidu waxaan helaynaa yani tawraad baan ka helaynaa wey ana allaha alla yajcalu inuu yeelayo asamaawaati samooyinka calaa isbacin far inuu yeelayo wlrdina wlradiina yani arlooyinkana calaa isbacin iyagana far inuu yeelayo washajari geedana geedahana calaa isbacin inuu far yeelayo wlmaai wa cala lmaai biyaha dushoodana inuu calaa isbixin far yeelay watara yani caradii qoyanayd ama rayskiina iyadana wuxuu yeelaya calaa isbicin far buu iyadana yeelaya wa saair alkhalqi wa calaa saairi lkhalqi khalqiga intiisa kalena calaa isbicin inuu yeelay saasaan anagu tawreed ku haynaa ee balka war fa yaquulu marka uu odhanayo intaa markuu sameeyo ana almeliku anaa boqor ah tawreed ku haynaa bal ka waram fadaika nabiyu sal lay sl nabigu waa qoslay <clears throat> xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu dambeedyadiisu ilaa ay muuqdeen tasdiiqan muxuu la qoslay tasdiiqan rumayn uu u rumaynayo liqowli lxabri ninka caalimka hadalkiisa rumayn uu rumaynayo iyo ubogid nabigu u bogay ayuu u qoslay salawatulli waslamu caleyh uma qara'a markaasuu nabigu wuxuu akriyey wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatu yawma alqiyaama aayadaas marka ari mayna weyneynin alla weyneyntiisi u mudnaa dhulka oo dhanna ilaahay qabashadiisu ku jira maalinta qiyaamada ah aayadaasuu akriyey nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh macnaha xadiidku wuxuu tilmaamaya siday aayadduba u tilmaamaysa ilahi subxaana watacaala tilmaamihiisa qaar kamida sifaadkiisa daatiga ah qaar kamid ay tilmaamaysa oo suuraddu aayaddu waxay sheegtay in ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay uu gacan leeyahay gacmo inuu leeyahay ayay tilmaantay xadiid buu nabigu ku fasiray salawatullahi wasalaamu calayhi o xadiidku wuxuu leeyahay nin yahuudiyaa nabiga u yimi sal lla alay waslam markaasuu ku yidhi maxamedow annaga tawreed waxaanu ku haynaa oo kitaabkii nabiyullahi muusa calayhi salaam lagu soo dejiyey in ilaahay subxaana watacaala uu samaawaadka far yeelayo ilaa ay ka muuqatay ilkihiisa qaybahooda dambe yani goosdambeedka ilaa u ka muuqday muxuu la qosleeyahay ninka hadalkiisa nabiga salawatulli wasalaamu caleyh ka farxiyey hadalka ninkaasi uu yihi ayuu ku qoslay nabigu sal lay wasalam markaasuu aayadda nabiga akriyay sal lay slam aayadda soo maray xadiidku marka wuxuu tilmaamaya ilahi subxana watacaala sifaadkiisa daatiga inay kamid tahay inay gacantu kamid tahay <clears throat> weliba laba gacmood alla subxana wa tacaala inuu leeyahay ayay nusuusta cadaysay bal yadaahu mabsuuطataan yunfiqu kayfa yashaa ilahi subxana watacala labadiisa gacmood way fidsan yihin xadiidkana wuxuu ku daray inuu ilaahi subxaana watacaala fara leeyahay xadiidku xadiid la dhayalsan kara maaha bukhaari iyo muslim baa xadiidka warinaya bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka warinaya cabdillahi mascuud bay ka warinaya waa kutubta bacda kitaab illah labada kitaab ee ugu saxiixsan marka xagga sixadiisa xadiidka waxaba yaraatee ishkaal ama laha ayib waxay lamid tahay marka sifadan ilaahay subxaana watacaala inuu fara leeyahay waxay la mid tahay ilaahay inuu gacan leeyahay oo alla subxaana watacaala uu weji leeyahay oo allah subxaana watacaala uu lug leeyahay yani waxa weeyaan axaadiista nusuusta saa kusoo aroortay unbay lamid tahay sidii nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh kaga tegey saxaabadiisuna ay ku dhaafeen culimadii waaweynaa ee salafkana ay ku dhaafeen way kamid yihiin imaamu shaafici iyo malik iyo abu xaniifa iyo awsaaci iyo thawri culimadii waaweynay umadu lahayd siday ku dhaafeen in lagu dhaafaa si oo la yidhahda ilaahi subxaana watacaala tilmaantaas isagaa isku tilmaamay isagaana nooga xogogaalsan lafihiisa rasuulkiisuna waa ku tilmaamay salawatullai wasalaamu caleyh bacd allahina nin ilaahay uga aqoon badan nabigiisa maba jira waxaa kaloo ku tilmaamay saxaabadii nabiga sal lay waslam bilijmac ayagoo wax khilaafa uusan dhex marin bacda rasuuli lahi sal lay wasalam saxaabada cid ka cilmi badan ma ay jiraan ardadoodiibaa iyaguna ku raacay intaasi waxay isku raaceen oo ilaahay uga raalli noqdeen inaan anagu uga raalli noqon weynahay waxa weya waa un waa un hawaraacnimo wey ayib marka saa aan u daayey inay nabigu kaga tegay salawatulli wasalaamu calayh haddii uu kelimadani ama sifadani ama tilmaantani ayna ilaahay u qalmin oynan haboonayn in lagu tilmaamo nebi maxamed salawatullai wasalaamu caleyhi wax loo soo dirayba waxay ahayd inuu ummadda wax u sheego oo wax u saxo wuu ka hadli lahaa oo wuxuu odhan lahaa waa qalad wuu saxay oo sidii buu ku daayay isagaaba isgarab taagayba oo ummadii uba sheegayba ayb can zirin buu ka wariy zir ibni xubaysh can cabdillahi buu ka warinaya cabdullaahi ibni mascuud wey macna sanadkii xadiidka ayuu saxay warwaa waxaa wariya xadiidka binaxwihi mid lamid ah almascuudiyu baa wariyey can caasim buu ka wariyey can abi wail buu ka wariyey can cabdillaahi buu ka wariyey abi wail yani taabici waay ardadii cabdullahi bn mascuud buu ka mid can cabdillahi bn mascuud ayuu ka warinayaa qaala alxaafid dahabiyu dahabi wuxuu yihi raximah llahu tacaala qaala wuxuu yihi walahu turuqun xadiidku uruq buu leeyahay xadiidku yani uruq aada u fara badan buu leeyahay oo haddii laisku ururiyo aada u xoog badan an ibni cabaasin ibni cabaas waxaa laga werinaya bn cabdla ibn cabdilmualib radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi hal tadruuna ma ogtihiin kam bayna asamaai waalardi samada aad ku samada iyo dhulka aad ku nooshay inta udhaxaysa ma taqaanaan qulnaa waxaanu nihi allah rasuulu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaano og qaala wuxuu ihi nabigu sal lay slam baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday masiiratu khamsu miat sana shan boqol oo sano socodkood ayaa udhexeeya wa min kulli samaain samo walba laga bilaabo ilaa samaain midda ku xigta laga gaadho masiiratu khamsi miati sanatin shan boqoloo sano socodkood ba ahaaday wa kisafu kulli samaain samo walbana xajmigeeda iyo jurmigeedu masiiratu khamsi miati sanatin shan boqoloo sano socodkood waa yani kisabka waxaa laga wadaa shayga jurmiga uu leeyahay iyo xajmiga uu leyahay laga wada wa bayna asamaai saabicati samada toddobaad iyo walcarshi carshigana waxaa udhexeeya baxrun bad baa udhexaysa baddaasoo bayna asfalihi meeshiisa ugu hooseysa wa aclaahu meesha ugu sarraysaay kamaa bayna asamaai waalardi samadiiy dhulka inta udhexaysa udhexaysa yani samada yani baddaa weyn iyo biyaha salkooda iyo meesha ugu sarraysa baarkooda ah inta dhulka iyo cirka udhexaysa oo kala udhexaysa wallahu allana tacaala koraayo fawqa dalika intaasoo dhan buu ka sarreeya carshigaas ayuu kasii sarreeya walaysa mana uusan ale yakfaa mid uu ka qarsoon yahay shay-un wax ah, uu ka qarsoon yahay oo min acmaali bani aadam bani aadamka acmaashiisa wax kamida ah kama qarsoona akhrajahu waxaa wariya aarkaana xadiidkaana abu daauud baa wariyay waayruhu ayrka wuxuu ku sheegay tirmidi baa sidoo kale wariyey ibnu khusayma ayaa isaguna soo saaray ajuri baa soo saaray ibnu maajah baa soo saaray rag badan baa xadiidka warinay laakiin maxay kuugu taallaa xadiidku waa xadii daciifa waay xadiidka wuxuu caan ku yahay xadiiu lawcaal baa la yidhahda xadiiu lawcaal xadiis qisadiisu aada u dheer tahay oo tilmaamaya inay jiraan macnaha goodiro goodiga oo geeso dheer dheer oo makhluuq uu ku taagan yahay oo hoos kaga jiro waxaas yuu tilmaamaya xadiidka marka qeyb kamid a ah xadiiu lawcaal xadiidkii la odhan jiray wey xadiidkaasi marka waa xadiid daciif cilada dacfigiisu waxa wey waxaa ku jira la yidhahda cabdullahi bn cubayra oo majhuul ah waa mid cilo waa taas waxaa kaleeto uu leeyahay imaam bukhaari cabdullahi bni cumayrahan ninka uu ka warinaya xadiidka mausan ka maqalba inqiaac iyo jahaala labaduba ku jirta xadiidka marka muxadisiinta waxay u badan yihiin inuu daciif yahay oo uusan sugleyn xagga sanad ahaan inuusan sugnayn macnaa axaadiista kale ay nagaga filan ee kusugan saxaaxa iyo sunanka kusugan macana fiihi masaa'il baabkan masaa'ilna waa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weye tafsiru qawlihi tacaala ilahay odhahdiisao la fasiro uu yihi waalardu jamiican qabdatu yawma alqiyaamati waa soo fasiray xadiidka axaadiistaa fasiraysa athaaniyatu masalada labaad waxa weye ana hadihi alculuuma culuumta iyada ah culuumta oo ah ilahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa ku saabsani iyo wa amhaalaha culuumtaa tu lamidaba baaqiyatun bay ahayd mid jirta oo weli soo joog sii joogta cinda alyahuudi yahuud agtooda aladiina yahuuddaasoo fii zamani nabiga waqtigiisii joogtay sal lam yunkiruuha ma ayna diidin tilmaamaha walam yata'awaluuha mana aynan duwino macnaha ka muuqdee daahirkaa mayna ka leexilin saas maana macnaha yahuud waxyaalihii ayna kitaabtooda ka tirin oo ayna ka bedelin waxaa ka mid ahay tilmaamaha ilahi subxana wa tacala qaar ka mida ah, oo ah ilaahay subxaana watacaala inuu leeyahay inuu fara leeyahay oo gacmo leeyahay ilahay subxaana watacaala tilmaantaas tawreedna waa ku taalay kitaabkeena qur-aankana waa ku taalla axaadiista nabigana waa ku taalla sal alay slam saas maana yani waxyaalahay yani kutubtu isku waafaqday ayay ka mid tahay athalitatu masalada saddexaadi waxa wey ana alxabra ninka caalimka ah lamaa dakara markuu usheegay linabiy sal lay sl nabiga markuu usheegay sadaqahu nabigu waa u rumeeyey waa uga markhaati kacay wanazla qur'aanu qur-aankiina waa soo degay bitaqriiri dalika arinkaas sugidiisa usoo degay arrinkaa isagoo sugay aayaduba markaasay soo degtay mise horaan soo degtay way ka horreysay ninka oo yani waxa yahuudiga ah ee caalimka ah hadalka uu sheegay aayaddu kuma soo degin ee nebigu waa soo daliishaday salawatullahi wasalaamu caleyh yahuudigu markuu hadalka sheegay buu nebigu aayadda soo qaato qur-aanka la soo baxay ee mayna soo degin macana ayib alraabicatu masalada afraadi waxa wey waquucu dixki wuquucu dixki qosolkii oo dhacay min rasuulilahi sal lay waslam qosolkiioo nabiga ka dhacay oo nabigoo qoslay lamaa dakara markuu dhacay markuu sheegay alxabru ninkii caalimka ahaa hada alcilma cilmigaa markuu sheegay alcadiima ee weyn cilmigaa weyn markuu ninkaa sheegay yahuudigii ee caalimka yuu nebigu ku qoslay salawatullahi wasalaamu caleyh alkhaamisatu midda shanaadi waxa wey altasriixu caddayn bidikri lyadayn labada gacmood sheegitaankoodoo la cadday oo macnaha si cad loo qira wa ana samaawaati samaawaadkuna fi lyadi gacanta midig inay ku jiraan oo la sheego waalardina dhulalkuna fi luqraa gacanta kale inay ku jiraan waaba caddahayba labadii gacmood bal yadaahu mabsuutataan taas wey waa aayadda nimanka muawilada la yidhahda iyo muxarifiinta nusuusta roga oo bedela aayadda dhuunta ugashay bay ka mid ta bal yadaahu mabsuudataan nicmataahu hadday yidhaahdaan balaayakayba labada nicmeed ilahay usheegaysaan maxay qudratahu hadday yidhaahdaanna oy labada qudre ilahay leeyahay maxay yani saa daraaddeed baad markay yani ta'wiili lahayaan oo kutubta ku sheegayaan aad arkayso luqluq waxay gelinayaan xataa dadka mubtadiiinta ay garanayaan macnaha inuusan uusan sax ahayn wax mubtadiga ah hataa fahmaya macna marka ilaahay sifaadkiisa loo soo wax ka fiican ma jiro jur-ada iyo geesinimada ay gaadheen qaarkood mutaahiriinta qaar ka mid a waxay yidhaahdeen yani madhabu salafi aslam wa madhabu lkhalafi aclamu wa axkam weeqaasi gaalnimay keeni waa weeq dalaal iyo baadi cad kutusaysa inay gaalnimo ka gaadhisana waaba suurtagal maxaa yeele markaad leedahay manhajkii salafka oo saxaabadii iyo nebiga iyo taabiciintii baa laga wadaa salaf ayaa nabadgelyadu ku jirtaa laakiin madhabkii khalafka ayaa ka cilmi badan oo xikmada iyo murtida iyo waafaqida uga dhow oo nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh khalafkaa ka cilmi badnaa miya oo saxaabadiisa khalafkaa ka cilmi badnaa miya oo xikmada iyo xagga waafiqida ayagaa ku dhaamay miya waa gaalnimo cad wey haddaa saa la rumeeyo haddii saa la rumeeyahay waa gaalnimo iska cad waay midda kaleeto waaba hadal mutanaaqid oo isagu wa isbuurinayaba salaamada iyo cilmiga iyo isma ma kala maarmaan salaamadu waxay ku jirtaa meesha cilmigay xikmadu taallo laakiin meelaan cilmigii xikmadba oolin ama cilmadii cilmigii xikmadii lagu dhaawo haddana ayadaa aslama suurtagal baba habo maca alcilmi waalxikma mutalaazimaan waay maba kala maarmaanba marka hadalku waana mutanaaqib marka labaad waa hadal khata oo iska cabe macnaha manhaju salafi aslam wa aclam wa axkam min manhaji lkhalaf saas wey maana manhajkii salafka oo nabigi iyo saxaabadii iyo taabiciintiisii ayaa ka fiican oo ka cilmi badan oo ka xikmad badan oo ka saxsan sidaas inaan la maro wey macana assaadisatu masalada lixaadi waxa weeye altasriixu caddayn bitasmiyatiha gacanta magacaabideeda la caddeeyo lagu magacaabo ashimaala bidix lagu magacaabo xadiidkii muslim baa riwaayadii muslim baa shimaal magacawday waxaana muxadisiinta qaar ka mida ah lafdadaas shuduud bay ku xukumayaan qaarna waa sugayaan labadaba macnaha waxa wey tii la yidhaahdaba ma sugaysa ilahay gacantiisa subxaana wa tacaala gacantiisa kale inay kala dhimanaan ku jirto tabardarra ku jirto ma sugaysa mana asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye dikru ljabbaariin nimankii yani qasabka badnaa dadka qasbi jira la sheego walmutakabbiriin cinda dalika markaas waa la sheegay oo ilahay inuu odhan doono ayna aljabbaaruuna ayna almutakabbiruun athaaminatu masalada sideedaad waxa weye qawluhu odhaahdiisa ka khardalatin geedda khardalada midhaheedoo kale oo fii kafi axadikum midkiin gacantiisa ku jira yani taasoo kale uu ka dhigan yahay xadiikan kusoo marnay ataasicatu mas'alada sagaalaadi waxa weeye cidamu lkursiy kursiga weynankiisa binisbati marka loo fiiriyo ila samaai samada loo fiiriyo samaawaadka marka kursiga loo fiiriyahay aada buu uga weynay alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye cidamu lcarshi carshiga weynankiisa binisbati marka loo fiiriyo lilkursiyi kursiga marka loo fiiriyo yani carshigu wuxuu aada uga wenyahay kursiga alxaadiyatu cashrata masalada ko tobnaadi waxa wey ana alcarsha carshigu ayr kursiyi ayru lkursiyi ana alcarsha carshigu hayru lkursiyi walma biyahana ma aha kursigana ma aha carshigu waa wax ka gedisan kursigana ka gedisan biyahana ka gedisan oo makhluuq saddexaad wey maca ayib oo ka wada weyn athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad waxa wey kam inta ama imisa bayna kulli samaain sama walba ilaa samain samada kale inta laga gaadhayo intee udhaxaysa inta udhaxaysa la sheegay shan boqol sano socodkood way macana casharta masalada saddexlibaad waxa weye kam inta bayna asamaai saabica walkursiyi kursiga udhaxaysa iyadana waa shan boqol sano araabicata casharata masalada afariy tobnaad waxa wey kam inta bayna alkursiyi kursiga iyo walbaa ibiyaha udhaxaysa labadii isku xigtaba inta udhaxaysa way macana alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaadna ana alcarsha carshigu fawqa almaai biyuu dul saaraya biyuu ka sareeyaan ayib asaabi asaadisata cashrata masalada liixi tobnaadi waxa wey ana allaha alle fawqa alcarshi carshigiisuu ka sarreeya ninki ilahay waa sarreeya odhan woodo odhan waayo yani waxa weya wuxuu ka cararayo wax ka weyn buu ka dhici ku dhici wuxuu ka cararayo wax ka weyn buu lugaha la geliy mar haddaad tidhaahda ilaahay subxaana watacaala carshigiisa ma jiro ma sarreeyo kor ma jiro haddaad tidhaahdo laba mid kamid a ah inaad tidhahdo waad ku qasbanta inaad tidhaahda meel lamaba joogaba meel laba maba joogo haddaad saa tidhaahdana ilaahay iyo waxyaabaha macduumkeen jirin baad isku tilmaan ka dhigta ilan macduum baad meel la joogin marka ilaahay intaad kala carartay inaad yani waxyaalaha mawjuudaadka ah ku shabahdo intaad kala carartay taasi ma xuba ayaa waxaad ku dhacday inaad kala cararto macnaha inaad ilaahay makhluuqiisa ku shabahdo ma xuba laakin meeshaad ku dhacday waxaad ku dhacday inaad ku shabahdo macduumaad macduum baa la yidhahdaa meel lama joogo laa fawqa alcaalam walaa taxta alcaalam walaa yamiin alcaalam walaa fi dakhili alcaalam walaa kharij alcaalam waa xageeta marka macduum baa la yidhahda kaa isaga waxaa jiri wey macana kaasi waa lagaga maarmaan waana arrin haris ta labaadeed ku dhacay waxa wey inaad tidhahda meel walbuu joogaa taa haddaad tidhahdana waaba kasii khatarsanta waxaa kugu imaanaya oo lagugu laaziminayaa in lagu yidhaahdo oo ilaahay subxaana watacaala meelaha qashinkaa iyo yani waxa weeyaan musqulaha iyo qashin qubka iyo ma joogaan ha haddaad tidhahdo waad gaaloobi islaamnimada waad maya haddaad tidhahdana waxaa kugu imaanaya inaad tidhahdo meelaha qaarkood ilaahay ma joogo marka waxa wey waxaad ka carartay wax ka weyn baad lugaha la geli saas daraaddeed mataahaadka ha geline waxaad tidhahdaa ilaahay subxana watacaala su isu sheegay nebigiisuna u sheegay ummaduna ku ijmaacday kor buu jiraa ilahi subxana watacala carshigiisuu ka sarreeya raaxayso intaa intaad tidhaahdo kaba raaxaysaba maxaabad isu dhimi macna saas ayb saas daraaddeed baa macnaha yani waxaa la dhihi jiray nin kamida ah raggii ashaacirada ahaa culimadoodii waaweynaa kamid ahaa ayaa maalin maalmaha kamida ah, uu hadlayay wuxuu ka hadlayay masalada carshiga iyo ilahi subxana wa tacala inuu carshiga ka sarreeyo masalatulculuwi buu ka hadlayay isagoo hadlaya ayaa nin meesha fadhiya baa marka su-aal weydiiyey wuxuu yihi waxaan ku weydiiyey buu yihi markaanu ilaahay baryayno qalbiga nagu annagoo rumaysan ilaahay inuusan kor jirin haddana qalbiganagu uu naga xoog badan yahay intuu na qasbado yuu markaba kor nala aadi oo ilaahay markaan baryana gacmaha nagii aadeen qalbiganagiina kor buu xoog buu nagu kaxaystay waxaana rumaysnay ilahay meel kasta inuu joogo hoos maan gacmaha u foorino saa ilaahay u barino ama maan saa u barino muxuu qalbiga na qasbaday ee kor nala aaday markaasuu intuu wareeray buu wuxuu ku jawaabo garan waayay mimbarkiibuu kasoo degay ninkii macnaha aftahanka ahaa ee wax falsafaynay meel wax uu kaga jawaabo kelimada iyadaa waa garan waaya maxaa yele waxa waa fitro wey ilaahay baa qalbiga wuxuu ku abuuray meesha uu jiro saa daraaddeed automatikiyan buu markaba kuula aadi adigu ama diid xataa kuwa rumaysan ilahay meel walbuu joogaa arki maysid iyagoo hoos ilahay u aadaya u baryayo subxana wa tacala kor bay markaba abbaaraya saas way macana marka wax yani fitradii ogolaatay oo xataa waxa weeye nebigu salawatulli waslamu aleyh waa kii weydiin jiray gabadhii jaariyada xadiiska buhari kusoo arooray ayna allah buu ku yidhi ilahay xaggee jiraa fi sama bay tii kor buu ilahay jiraa subxana watacala xataa waxa ay jaariyaadka iyo gabdhaha yaryarkaa garteen heylu garan laana raggii falsafada dhexgale ku fogaaday markii dambe waxay dhihi jireen intay wareereen oo waxba keeni waayeen oo natiije fakhruraazi iyo ayaa waxay odhan jireen ilaahay waxaan ka baryayaa inuu igu dilo caqiidada habraha ree reesaabur yani habraha caqiidadooda inaan ku dhinto yaan maanta taballin lahaa bule baal falsafo waxaa jirta caqliga inta lagula galo oo xagga lagaa rogo oo xagga lagaa rogo oo qawaacid been a ah lagu sameeyo oo waxaa jiran lagu sameeyo lagu dhiso sida lagu wado lagu wado lagaa soo saaray ilaahay subxaana watacaala meel lama joogo raggii noocaasi say u wadeen u wadeen markii dambe salkay soo taabteen wax tawbad keenoo kasoo laabtay iyo wax iyagoo xayraanin oo wareersan oo meel la ku sugnaan la geeriyooday saas daraaddeed baa culimada islaamku waxay yidhahdeen dadka mutakalimiinta culuumtan aada u dhexgala ee qur-aanka iyo sunnada ku maarmi waaye marka ay geeriyoonaanee nafta laga qaadayo ayagoo shaki ku jiray geeriyoodaan xaaladaasa laga gartaa maxaa yeelay sabaat ma laha shaki iyo taradud iyo qalbi aan sugnayn bay ku geeriyoodaan sidaa daraaddeed baa waxaa habboon sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi rasuulkiisuna ku tegey ummaduna ku raacda inaynu marno macnaha waxa qabaado ah iyo wax dhiba haba yaa laga dareemi saasaa macnaha saxa asaabicata cashrata masalada toddobiya tobnaad waxa weeye kam bayna asamaai waalardi samada iyo dhulka inta udhaxaysa waan soo sheegnay shan boqol sano athaaminata cashrata masalada sideed tobnaad waxay tahay kisafu kulli sama samo jmigeeda iyo jurmigeeda miat sana boqol sano inay tahay saasuu idin qoray hamsu miati sana somaynaa soo mare ataasicata cashrata masalada sagaal iyo tobnaad waxa wey ana albaxra badi alladii badaasoo fawqa samaawaati samaawaatka ka sarreysahay asfalahu hoostiisa iyo wa aclaahu korkiisa badaas hamsu miati sana shan boqol oo sano wey shan boqol oo sane xadiidkaa marka badda tilmaamaya iyo xajmigeeda iyo xadiidu lawcaalkan ku tilmaana wey ee daciifka ahaa wallahu aclam sal allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi wasalam yaa ayuha annaasu duriba matalun fastamicuu lah إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday duruustii taxanaha ahayd ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta manshuuraadka kale ee maktabadda maanta waxaad ka dalban kadhaa boggeenna internetka ee cinwaankiisu uu yahay www maanta dt net ama www dt maktabad dt com ama telefoonka ah eber eber afartan iyo shan soddon iyo shan siddeetan iyo afar eber saddex eber hal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh